الحمد لله الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muxaadarada caawa aynu ka hadli doonnaa waxa weeye duulaanka maskaxyada caalamka islaamka lagu soo qaaday waxa weeye noloshu sideedaba waa looltanka xaqa iyo baatilku had iyo goor ay looltamayaan tan iyo maalintii nebi aadan calayhi salaam la abuuray waxaa ka hor yimid ibliis baa ka hor yimid xaqa iyo baatilkuna sidaasubay u dagaalamayeen ibliis wuxuu ku dadaalay inuu maskaxda nebi aadan uu yeesho oo uu maamulo oo uu isagu wixii uu doonayo uu ku hoggaamiyo wuuna ku guulaystay tiina waxay keentay in nebi aadam calayhi salaam xikmad ilaahay uu isagu horaba u sii qadiray inuu nebi aadan iyo xaawi ay kaga soo baxaan jannadii tijaabada ahayd ay ku jireen kumay ekaanin intaasi looltankii ilmihii uu dhalay nebi aadan calayhi salaam labadii uu dhalay baa haddana xaqii iyo baadilkii iyaguna ku looltabay oo ku dagaalamay oo midba midka kale uu dabcay maskaxdiisa inuu yeesho waxayna ahayd shareecaddii markaa u taallay laba ayay had iyo goor mataana ayay dhali jirtay xaawi inan iyo inan xikmad ilaahay waxaana xikmadda waxaana xukumku ahaa inuu inan kastaba inanta inanka kale ku lamaan ee ku mataanaysan inuu guursado wakhtigaas waxaa yimid laba hablood oo kala qurux badan ayaa yimid inankii ay ku mataansanayd inanta quruxda badan ayaa diiday in inantii quruxda badnaydee isaga ay isku mataan ahaayeen in ninka kala guursado tiina waxay keentay dagaal bay keentay sharcigiina inuu ka gudbo ka xadgudbo ku xadgudbo u ka bacdi walaalkii qaabiil lahaabiil saas uu ku dilo noloshu say u socotaba muddo dheer bay socotay oo dadkii saalixiin iska ahaayeen oon dhibaato aan dhicin oy taasi ku waatoobeen oy ku cibro qaateen ubadkii ay ku dhasheen ay ku tarmeen kabacdina mufasahaad baa yimid waxaa yimid looltankii haddana xaqa iyo baatilka ayaa yimid nebi nuux buu ilaahay soo diray calayhi salaam wuxuu u soo diray inuu islaaxiyo mujtamacii markaa jiray oo uu ku celiyo xaqa iyo baatilka halkoodii oo uu xaq uu xaqu sugmo baadilkuna uu zuulo tiscumiya wa khamsiina sana sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu ka dhex qaylinayay dadkiisa iyo nuuxu kaana ka yar dhex qaylinayay hoos ugu dhig iyo kor ugu dhigba oo uu lahaa dad yahow ilaahiina u noqdo istakfiruu rabbakum dunuubtan aada gasheen dunuubta aada gasheen ka toobadkeena oo ilaahay u toobadkeena taasina waxay caddaynaysaa inay markaasi ay meeshaasi dunuubi jirtay dunuub haddaad maqashana waxaa weeye ka leexasho had goor laga leexdo xaqa iyo siraadka mustaqiimka ee ilaahay doonaya laga leexdo weeye had iyo goor marka istakfiruu rabbakum inahu kaana kafaara yursil isamaa calaykum midraara taas aayaddaasi iyo suuradda inaa arsalnaa iyo suuradaha ka hadlaya oo dhan ee nuux iyo huud iyo mhuud iyo yunis iyo meel kasoo ku yaalaad ka akrinaysaan baad arkaysaan loolkii xaqa iyo baadilka ee muddadaa dheer sidaasay u soo jirtay adduunyadu ambiyadana loo soo diri jiray tatra ay isdaba joogeen ambiyadu sidaa isu daba joogeen oo kolba mid la soo diri jiray ilaa nebi ibraahim calayhi salaam ay soo gaadhay nebi ibraahimna ay doodii isagiyo aabbihii ay ka dhex dhacday ee ahaa aabbow ha raacin sanam iyo ha caabudin iyo shaydaanka ha caabudin ilaahuw xaqii anigaa ilaahay i tuseeye iraac aan kuu hanuuniyo oon xaqa ku gaarsiiyo aabbihii iyo ibraahim iyo aabbihiina halkiibay ku kala tegeen wuxuu xaqii ibraahim baa watay baadilkiina waxaa watay aabbihii shiid baa watay aabbihii sidii buu kugula dagaalamay inankiisii ibraahim ahaa uu ku colaadiyey colaadii waxay gaadhay in nebi ibraahim calayhi salaam la damco in lagu tuuro dabka oo la dilo oo la gubo ilaahay baa u hiiliyey qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman mucjiso ilaahay leeyihi awood ilaahay leeyahay ayuu meeshii kaga badbaaday nebi ibraahim calayhi salaam ka bacdina wuu baadilkii iyo xeradiisii wuu ka haajiray wuxuu waxaa jiray dhulka iyo falastiin reer ciraaq bay ahayno kancaaniyiin iyo dadkaasi ahayne uu kasoo dhulkii baabil iyo dhulkii wuu ka soo haajiro falastiin ardilmuqadasa halkaas ay taalla ayuu yimid halkaasaa luud iyo dadkii ku raacayna ay soo ay iyaguna faafiyeen diintii xaqa iyo baatilku sidaasubuu u loodtamayey tafiirtiisii baa ilaahay ambiyo ka wada dhigay waxaa soo gaadhay markaa nebi muuse aakhirkii ilaahay u soo diray reer bani israa'iil oo la dullaysanayay iyagana oo fircoon dullaysanayay oo yasuumunahum suu alcadaabi wayudabbixu abnaa'ahum yastaxyi nisaa'ahum isaga oo dilayay oo dulaynaya oo cadta hoostooda geliya oo maskaxda ka yeeshay maskaxda ka yeeshay oo ay noqdeen raggoodana uu layn jiray dumarkoodana uu haysan jiro noolaysan jiray uu kole la dhaqmi jireen oy guursan jireen oy u shaqayn jireen inamada ragga ana markii lagu yidhi waxaa iman doona sidii loogu sheegay waxa iman doona nin reerkan ka mida reer bani israa'iil ahoo xukunkaaga kaa kaa hantii doona uu intaa nin ragga ka raadinayo nin kastaba oo dhashaba sanad kastaba uu dili jiray aakhirkii markii dambena sanad dhaaf uu ka dhigay marka sanad waxaa dhashay haaruun baa dhashay oo ka weynaa sanadkii ku xigay waxba may dhahan sanadkii ku xigay waxaa dhashay nebi muuse calayhi salaam nebi muusena ilaahay sidii uu kaga badbaadiyey inankaasi waa suuratulqasas baad ka akhrisan karaysaan iyo suuradaha qur-aanka ee aad iyo aad qisaska muuse aada u sheega taasina waxay ahayn loobtan iyo doonis xaqa oo la diidayay oo dulmiga had iyo goor la doonayay inuu dulmigu sarreeyo la doonayey oo fircoon wuxuu doonayey inuu isagu xukumo ninkaa imanaya ayuuna aad iyo aad kasii kasii dagaalamayey markaa muuse wuu koray ilaahay wuu korsiiyey si mucjiso icjaasoo awood ilaahayaba sidii nebi ibraahimba uu dabka kaga badbaadiyey ayuu gurigiisiibuu ku koriyey fircoon gurigiisiibuu ku koriyey ka bacdina aakhirkii sabab uu isagu abuuray ilaahay qadiray ayuu kaga saaray waddankii masar ee uu joogay oo ninkii nacaska ahaa ee uu u hiiliyey kashifaadii uu kashifay uu yidhi waxaad doonaysaa inaad qawiyin amiin qawiyin inaad noqoto nin duulaana oo daaliba oo wax diloon baad doonaysa inaad ii hiilisa ma doonaysid ee kabacayna uu sidaasi kashifaaddii intuu ka cabsooday uu ka cararay uu ka haajiray uu madyan tegey madyanna halkaasi soo noqodkiisii wuxuu kala kulmaba uu soo noqodkiisa risaaladii loo soo dhiibay duuru siina loogu soo dhiibay buurta la yidhaahdo duuru siinaa loogu soo dhiibay uu halkaa la soo noqday oo ilaahay haddana qudraddiisa uu amar ku siiyey dhulkii uu shalayto ka cararay isagoo khaa'ifana cabsoonaya uu amarku siiye yidhi gal oo tag oo fircoon u tag oo waxaad ku tidhaahdaa hadal wanaagsan oo dabacsan ugu sheego waxaad tidhahdaa aan ku hanuuniye aan ku haga xaqa kugu haga ee iraac kabacdina tii ka kala dhacday isagiiyo haaruun isagiiyo fircoon qisaskooda kitaabka qur-aanka aad bay uga hadlayaan marka xaqaa iyo loobtanka had iyo goor markaa nebi nebi kastaba wuxuu doonayey maskaxda qofka kale ee daalimkaa inuu heleelo maskaxda markuu heleelana uu markaa ahdiyaka yan kugu hanuuniye xaqa kugu hanuuniye maskaxda ayay wadahaydee hub may sidanin dagaal iyo fardana may wadanin ambiyadu ee waxay doonayeen inay maskaxdaasi ayay ahayd meesha taargeedkooda ahayd ay abbaarayeen oo maskaxda weyn sidaa siday usii socotaba aakhirkii waxaanu soo gaadhay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo duulaankii ay qurayshi ku qaaday risaaladii ilaahay uu soo dhiibay ee khaatim alambiyaa oo rusul loo soo dhiibay ee maka ka soo muuqatay abijahal markii la weydiiyey ee la yidhi maxaad u raaci laadahay caqligu wuxuu diidayana ma ahayn oo dee wax kasta waa la fahmaya xaqa waa la wada fahmaya xaqa had iyo goor wuu cadyahay xaqu ma aha wax xaqa iyo fidrada abuuritaanka bani aadamka ayaa isleh isma diidaan sidaa daraaddeed markii lagu yidhi abijahal maxaad u rumeyn weyday nebi maxamed risaaladiisu inay xaq tahay waad garanaysaaye wuxuu yidhi waxaanu ahayn laba reer oo tartama oo beretama oo fardahoodu sidaa isu eryanayaan oo isbarbar socda marka waxay sameeyaanba waanu samaynaynay guusha ay gaadhaanba waanu gaadhaynay ammaanta ay helaanba waanu helaynay reer cabdimanaaf waanu helaynay markaa maanta annagoo sidaasoo labadaa farase isu dhigmaya kale beratamika ku jira ayay waxay yidhaahdeen samada ayaana lagala soo hadlo waxyi baa noo yimid oo waxaana leeyahay dadkii markaas waxay doonayaan maanta inaan iyaga la raaco wallaahi inaanan raacin kibir buu ahaa kibir buu ahaa wuxuu ku dadaalay jahalna inuu maskaxda dadka kale yeesho reer quraysh intii uu yeelan karaba yeesho nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu isaguna dadka ugu yeedhayey oo uu lahaa waxiduu rabbakum ilaahiina towxiidka aqira addo dadkii liitay iyo ducafadii baa raacay dadkii kolba midkay soo raaceen ba calaa kulli xaal waxa ka dhisantay dowladdii ayaa madiina wuu ka hijrooday xaqii baa hijrooday markii dhibaatada badan uu la kulmay ayuu ka hijrooday madiine ayuu tegey habeen isagoo qaxaya qaxootiya ayuu kaga baxay dalkii iyo dadkii iyo ehelkiisii iyo magaaladii uu ku dhashay uu sidaa u soo eeguu yidhi makay kaama tageen waan ku jecelahay laakiin duruufta iga kaa kaxaysay waxaana kaxaynayay waxa ahayd xaqa iyo faafintiisa ayuu u baxayey uu uga tegayey uu uga hijroonayay dhulkiisii halkii uu ku dhashay ku ababay ee ku koray kabacdina wuxuu tegey madiina madiine ayaa ilaahay ugu guuleeyey ugu hiiliyey oo dowladdii islaamku ka dhalatay halkaa ka bilaabata waxaa bilaabay duulaanadii xaqa iyo baatilku ay isku hor imanayeen way socotee muddo dheer bay soo socotay qaswatulbeder ha ugu muhiimsanaato meeshay ka bilaabatay kabacdina qaswooyinkii ku xigay uxud iyo axsaab iyo kulligood mid midba duruufuhu ha keena mid lagu soo duuliyo mid islaamku duulaba markii dambena islaamkii baa ilaahay u hiiliyey labadii quwadoodee ugu waaweynaa labadii quwadooda ugu waaweynaa ee ahaa bizantiniintii romaanka ah ee griega looga telin jiray iyo farisiyiintii looga teli jiray tehran magaaladan laga yidhaahdo iiraan looga teli jiray ee dhulkaa faris oo dhan haysatay ayaa ilaahay xaqii uu ka guulaystay oo ka adkaaday nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam markii la oofsaday ka dacdi ay diintii sidaa u faaftay intaasoo dhan muddadaasoo dhan dagaalku sidaasubuu looltanka xaqiyo baadilku u socday muslimiintuna ay guul weyn u gaadhay caalamkana ay ugu faaftay luqooyinka kala duwanna ay tirtirmeen luqadii carabiyaduna ay cirka martay oy noqotay alluqa saa'ida caalamka oo dhan oo nin kastaba kii bizandiiniga asalkiisa ah, romaanka ah iyo kii farisiiga asalkiisuha ah, iyo mustacmaradahoodii waxoodanba ay luqadii carabidu noqotay luqada keliya ee lagu hadla ee wax lagu alifo oo ay kama badiyeenba oo luqadii maskaxdoodii diinta islaamku ay yeeshatay fikirkoodii iyo waxoodii o dhan diinta islaamku ay gashay oy markaa noqdeen iyagu raa'idiintii hogaamiyeyaashii u kacay ee diinta islaamka faafinteeda luqada carabiga ahaydna keenayba qawaacidkeedii iyo naxwaheedii iyo allifayba ee kor u sii qaaday marka duulaankaas lama odhan karayo duulaankaas wuxuu duulaan maskaxeed buu ahaa ha ahaado laakiin wuxuu ahaa mid fidrada xaqeeda xaggeeda u duulay oo maskaxda soo noolaynaya oo ku soo noolaynaya xaqii xaqa dagaallo badan dowlado badan baa ka dhismay diinta islaamka xaggeeda umawiyiintii cabaasiyiintii faadimiyiintii kulle cumaaniyiintii wixii oo dhan baa intaas duulaanka gaaladu way waday kaniisadda duulaanka bay ugu soo waday oo ula dagaalamaysay ilaa ay soo gaadhay qarnigan qarnigii ka horreeyey ee annaguba aynu soo gaadhnay dabayaaqadiisii ama dhexdiisiiba qarnigii labaatanaad qarnigii labaatanaad iyo qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo wixii ka horreeyey ayaa duulaanadii caskariga ahaa ee askariga ahaa ee caalamka islaamka lagu soo qaadiyey saliibiyiinta ee isku kaashanayey oo ay magaca christianitiga isticmaalayaan bay ku soo qaadi jireen baytulmaqdis iyagoo bartilmaaneed ka dhiganaya marka guuldarra ka raacday kulligood guuldarraa ka raacday boqorkoodii luweys ee sagaalaad ee boqolkii faransiiska ahaa ee hogaaminayay ciidamada ayaa waxaa lagu qabtay basar inta lagu jebiyey ayaa ciidankiisii lagu jebiyey magaalada mansuuro la yidhaahdo ayaa lagu xidhay magaalada mansuura markii lagu xidhay halkaa waa la furtay oo waxa boqor weeye isfurashan liannu diinta islaamku sidaasay caado u ahayd oo waxayd qofka dhiiggiisa kuma dadaashee waxay jeceshahay inay maskaxdiisa yeelato oo ay maskaxdiisa u furanto sidaa daraaddeed baa loo bandhigo layidhaah waa isfurasho waa isfuran kartaa waa la furtay markii uu baxayey buu wuxuu yidhi uu tegey buu waddankiisii ku noqday buu yidhi muslimiinta kagama guulaysan kartaan ciidan xaasha waana mana dhici karto ninka muslimka ah haddii xagga diinta laga dagaal lagala soo maro waxa weeye isaga ayaa guulaysanaya had iyo goor ama ha hub yaraada ama hub yaraanin ee waxaynu kaga guulaysanaynaa waxa weeye caqiidadoodaynu ka fasahaadinaynaa shareecada iyo caqiidadooda ay aaminsan yihiin baynu dhex gelaynaa duulaanka maskaxeed markaasuu toos sidaa u abuurmay oo ah aynu mujtamaca iyo bulshada aynu dhex galno aynu dhaqanka ka duminno dhaqanduminta wax la yidhaahdo aynu samayno oo ah xubbi dunya aynu ku abuurno qofka muslimka ah ee dhabtiihiina ee xaqiidihiina waxa weeye zaahidun fi dunya waxa weeye adduunyada zaahid gudaheeda ayuu zaahid ku yahay wuu hayaa wuu shaqaynaya laakiin adduunyadu ma laha wuxuu afdal wuxuu hormarinayaa yu'iruuna aakharada ayuu ayuu ayuu had iyo goor famigi imisiya fakirkiisuya marka aynu adduunyada macaankeeda iyo dhacdhaceeda iyo dhanaankeeda iyo dhaldhalaalkeeda aynu maskaxda u gelino tiibaa timid markaa waxay soo direen dad la yidhaahdo mubashiriin oo ah mustashriqiin baan ujeedaa mustashriqiin iyo mubashiriin labadaba baadiriyo kaniisadaha loo soo dirayo oo aan dharkii caadiga ahaa kiniisadda aan sidanin dhar qarsoono caadiya sita oo waddankii caalamka islaamka soo dhex galay ka horna way jirtay in cadaawadaasi fikriga ah caalamka islaamka laga galagayo waa tii cabdilaahi binu saba oo yahuudi ahaa oo casrigii cusmaan binu cafaan iyo cumar binu khadaab iyo noolaa damcay damcay intuu diinta soo galay damcay inuu qurun ku dhex tuuro iyo wasuus iyo shaki iyo caqiidada dadka waswaas iyo shaki kaga rido waana halka ay ka asaasantay tafaraarqii koowaadee caalamka islaamka ka dhacay ee ahaa ay ka abuuratay ka unkantay waxaan la yidhaahdo shiicada la yidhaahda ee ka faracsantay ka baxday caqiidadii xaqa ahayd ee dhabtahayd ee iime islaamiga ee ahayd ka baxday ka weecatay ee taasi ay markaa ka dhaatay markaa tii way socotay oo yuhuuddu sidii unbay u wadeen oy kolba mujtamac u gelayeen oy kolba ugala dagaalamayeen oo afkaartooda oo ay u baabi'inayeen oo afkaartii ay keeneen wax la yidhaahdo casriyadii duulaanka badani uu baxday iyo islaamku uu xoogaystay ha noqda amawiyiinta wakhtigoodii oo ciidamadoodu aad iyo aaday caalamka u faafeen waxaa dabadood soo baxay oo casrigii cabaasiga ah khaasatan iyo wixii ka dambeeyey soo baxay wax la yidhaahdo isdhexgalta falsufka falsafada iyo iyo diintii oo dadkii afkaartii ay ku soo biirtay afkaar khaldan ay ku soo biirtay markaa xaggii afkaarta falsafada laga soo galay diinta oo ay balyameen dariiqooyinka la layidhaha tasawufka ama halkii zuhdigii caadiga ahaydee adduunyada aakhira ka doorbidka ahayd laga dhigay adduunye ka zaahid aلzuhdu can اdunya wax la yidhaahdo aلzuhdu fi اdunya iyo aلzuhdu can اdunya baa jira azuhdu fi dunya waa adduunyada ood gudaheeda ku zaahido oyna adduunyadu ku yeelanin adduunyadiisa aada milkido azuhdu canidunyana waxa weeye adduunyada nafteeda aad ka wada saahido ood raama ka yeeshato buuraha ka gasho godadka ka gasho oo markaa falsafadii bahalkii baadariga iyo griiga laga keenayba maskaxdii bani aadamka ee muslimiinta in la dhexgeliya markaa waxa soo galay waa la yhaha asandaqa yacni suufinimada xaddhaafka ee xadgudubka mawjuudka ahee ee aan ahayn dhab ahaantii xaqiiqo islaamiya manbaceediyo meeshay ka soo baxday ayna ahayn marka eh, mubashiriintiina intaa way hoos ordayeenoo baadariyadiina intaa fikirkan iyo falsafadan iyo waxaan iyo mustashriqiinta qolo la yidhaahdo oo luqadii carabiga intay barteen tafsiiradii qur-aanka fasahaadiye oo sida kale u fasiro oo shaki diinta ka geliya oo caqiidada dadka ka geliya afkaarta iyo waswiskaa ku abuuray ayaa caalamkii islaamkii kusoo galay markii dambena ciidankii iyo waxayse soo raacay iyadoo beertii ay sii fasheen oy dad ku siiyeen yeesheen caalamka islaamka shaki iyo ay kaga jirta diintooda oo u hanqaltaagaya xadaarada iyo ilbaxnimada waxa la sheegaya gaalada u hanqaltaagaya ay wadanadii joogaan oo ay wadanada qaarkoodna meelo badanoo kiristaanihi ay ku dhasheen ama kuwo markii horeba ka hadhay kiristaankii islaamka uu iska ilaali uu iska daayay oo yidhi iska jooga sida masar oo kale iyo libnaan suuriya oo kale bahalkii shaam oo kale iyo ciraaq oo kale iyo dadkii diimaha kale haystay uu iska daayo yidhi fidye waxaad bixinaysaa nun dee wixii laydinku leeyahay waajibha jisyadunbaad bixinaysaa ahlu kitaabka diintiina la laydinka farangeliba u islaamku sidaa ula isticmaalay kuwaasi ay u noqdeen saldhigyo ay ka helaan macluumaadka iyo ducfiga iyo taagdarada halkii ka taalla islaamka ka taallo oy halkaasi kuwaasina u adeegeen iyo ciidamadii dibadda ay ka keeneen iyo afkaartii eh, shakiga ku riday ayaa caalamka islaamkii duulaan lagu soo qaaday duulaanadii haddana qaar badan waa la jebiyey ilaa salaaxaddiin alayuubi uu markii dambena soo kacay oo boqol sannadood markay haysteen qudsi ay haysteen uu haddana ka saaray calaa kulli xaal caalamkii islaamku ahaa dullaankii maskaxeed iyo dullaankii ciidameedba saasaa la isugu barbar waday oo kan sahankiisa koowaad wuxuu ahaa iyo iniinta beeraysay ee beenaysa guushiisa waxay ahayd ciidamada guushooda siinaysa waxay ahayd afkaartii islaamiga ahayd oo dadkii laga fogeeyey kabacdina aakhirkii cilmi wuxuu socdaba caalamkii wuxuu socdaba waxaad yimid isticmaarkii baa yimid qarniyadii sagaaliyo tobnaadkii siddeediyo tobnaadka dabayaaqadiisii iyo sideed sagaaliyo tobnaadkii iyo labaatanaadkii caalamkii waxaa soo galay oo qabsaday caalamkii islaamka ahaa bahalkii isticmaalkii gaalada ayaa iyo kale markay afkaar badani ay dowladihii soo gashay faatimiyiintii iyo shiicadii iyo waxyaalihii la ahaa ay soo wada galeenee ducfi iyo tafaraariq caalamkii islaamka ku dhacay ayaa waxa soo galay markaa in suurto gashay inay galaan dhulkii muslimka inay soo galaan oo masr soo galaan oo shaam soo galaan oo ciraaq soo galaanoo ay falastiin soo galaanoo caalamkii islaamka ah ay jabiyaan oo kabacdina markay soo galeen waxay ku waxay abbaareen fikradoodii inay ku baahiyaan oo waxay garteen in islaam aan ciidan lagu haysan karaynin ummadna sideedaba laguma haysan karaya ciidan xoog laguma haysan karayo ninkii soomaaliga waa kii yidhi nin raga hooyadiina u tuuyeoo walaal wuxuu ku dhaama ma jiro marka waxa weeye qof hub baan kugu cadaadinayaa way dhici weyda caalamka marnaba ha seexdo muddo laga adkaado haddana wuu soo kici uun ubadkiisana wuxuu kula dardaarmi uun waa layna gumaysanayaa gumaysiga inaga inaga rid sidaasunbuu odhanayaa markaa waxay fakireen oo culammadoodii intaa way fakirayaan oo intaa waa dagaalkan xaqa lagula jira ayaa waxaa loo raadinayaa wadooyin lagu jebiyo oo lagaga adkaado markaa waxaa la ogaaday in dhaqanka dhaqan doorintu ay tahay ta ugu weyn ee lagaga guulaysan karo muslimiinta oo ah dhaqankooda in laga soo raro dhaqanka gaalka ana lagu beero la jeclaysiiyo loo ammaano aakhirkana uu maskaxdiisa isagu ay ku qursanaato dhaqankii gaalku waddooyinka loo marayna waxaa ka mid a ah, dhulkiioo la soo galay oo la soo degay muuqaalkii gaalka oo la hagaajiyey oo ishagaajiyo isqurxiyey oo muuqaal ahaan isqurxiyey iskuulladii oo uu furay isagu iskuulladii oo isagu nidaamkiisii iyo barnaamijkiisii uu wax ku dhigay diintii oo laga fogeeyey dadkii si toosana aan looga fogeynina la liiday oo laga saaray meeshii wax lagu baranayey waxa kale oo batay oo waqfiga wixii la odhan jiray ee markii hore islaamku aad iyo aad ugu xoogaysan jiray oo ahaa waqfiga oo ah hantida loo hurayo sadaqad ahaan joogto ah masaajidada ee cilmiga lagu faafinayo ee lagu culammada lagu lagu taakulaynayo ayaa yaraatay markii dambena dabargo'day markaa dadkii culammada ah ee masaajidada samayn jiray xalaqadaha samayn jiray kutubta yacni alifi jiray kutubta ayaa waxay waayeen dakhligii joogtaynayey ee kaalmaynayay ayaa meeshii yaraaday gaaladiina waxay xoolahiibay sii buuxiyeen maaliyad badan bay u isticmaaleen awood badan bay isticmaaleen waxay markaa noqotay iskuulkoodii iyo madrasad madrasadii waa laga guuray iskuulkii inuu noqdo meesha yacni ay qafriqa fakirka markaa intaas waa taariikhdii teeni baynu gelaynaa markaa intii annaku aan waaye arag u ahayn waxa weeye tacliintaasi markaanu caruurta ahayn iyo dadkii ila da-a ma ogyaba wuu garanayaaye malcaamadaha qur-aanka waxaanu ku dhigan jirnay meelo aada mooddo gudaafad in loogu talagalay oo dee meel qofkan uu hantiyo uu haystaa ma jira ninkan macallinka ah marka meel yaroo weecada oo meelaha gudaafadaha lagu tuura ayaa malaha la siin jiray halkaasi shaag weyn baa yaallay shaaggaa weynka looxaanu ku meydhi jirnay looxuna wuxuu ahaa khad baanu ku qori jirnay khadkana dhuxul iyo malmal baanu ka samayn jirnay iyo xabad baanu ka samayn jirnay qalinduurna waxbaanu ku qori jirnay qoladii naga sii horeysayna annagaaba kasii dallacsanayn warkaa khadkaana halkaasaanu marin jirnay waxaanana lagu ammaani jiray ardayda looxa ku qoranaysa waa inuu khadku ku daadaataa arday inaad tahay waa inuu khadkii kugu daadaataa waa inuu halkan aad saa maraysaa ood halkan maraysaa oo calaamadaadu ay noqotaa dee zaahid fi dunya can iddunya oo aada u qortaaba caynkaa marka waxaan garanayaa tuuladii aanu deganayn waa hareerahan hargeysa boqol jirey caruurnimadii malcaamadda waxaanu tegi jirnay aroortii dhulkuna sidan ma ahayn jirin waxaad moodaysay dhulku inuu ka qaboobaa xusuustayda dhallaannimo markaan dib u noqdo inuu dhulku dhulkan ka qaboobaa kamana qaboobeyna waa tii une waxa weeye daarahan badan iyo waxaan celinaya dhaxanta ayaan waagaa jirin oo dhulku wuu iska wada bannaanaa subaxda ayaa nala kicin jiray malcaamadaanu tegi jirnay malcaamaddu waxay geed goba hoostiisa oo lasoo lasoo ooday ayay ahayd oo dooxa ku dhex taalla dooxa korkiisa dhinaca kaga taalla malcaamaddaasi dabkaanu sii shidi jirnay markaasaanu luuxyadana sii qaadin jirnay markaanu sii tegayno xafajadii waynagu taallay manaanaan haysanin waxaanu waxaanu ku fooldhaqannana way yarayd shaarkaa keliyaanu gashanayn awrada iyadu macno iska macno malahayn carruur dhallaana baanu iska ahayn waxaanu tegi jirnay annagoo suraaradiina naga googa-ayoo dhaxanta sidaa isugu haydna oo yacnii meesha aanu tegayna run ahaantii aan jeclayn maanaan jeclayn leanna wakhtigaanu tegayno safradna waanu hayna waanu safradaysnay hurdana waana laga soo kixiyey dhaxanna waanu usii soconay nin kabiir la yidhaahdo oo meesha noo sii joogana oo macalinka hortii naga adkaana wuu joogay oo ul dheer sitaa oo macallinka isku tusaya inuu naga adag yahay na sii garaaci jiray oo raganimadiisa muujin jiray wuu joogay halkaa markaa may jecmaan jecleen mana run ahaantii markaan digriyaadkaygii dib ugu soo noqdo maan jecleen run ahaantii tegista meeshaas laakiin waan ku qasbanayna waanu tegi jirnay aniga iyo kulayga kaleba halkaasi markaanu loo xasa soo bilowno aynu sii akhrisanayno aynu macallinkiina isagu wakhti dambuu imanaya kabiirkii oo haya qaylada macallinku markuu halkaa soo socduu ogaado ayuu haddana dhengada nala geli jiray dhaw dhaw dhaw si aanu u qaylino ah, ah, ah, suuradda kor ugu qaadno oonu u maqashiino uu u maqashiiyo inuu yani uu shaqaynayo oo shaqada hayo macallinkaas soo geli jiray qaysaraan wax la yidhaha buu haysan jiray macallinkuna ku xarigoon jiray waxaad moodaysay sharci inay u ahayd mar allayaala markuu soo galo si uu isu muujiyo isaguna haybadiisa dhinacaasu ka soo bilaabi jiray dhow dhow dhow dhow dhow dhow wuu nagu salaami jiray assalaamu calaykum tawaxbay taasay ahayd wuu nagu salaami jiray markaasaan looxa ku dhegi jirnay waanu ognahay halka marka looxa beerka aada saaraysa ala kulli xaal markaad akhrisato ee looxii ka soo baxdo qur-aankii ka soo baxdo goor cadceeddu soo baxday baanu soo bixi jirnay wakhtiyadan dee saacadana maanaan lahaan jirin kabana maanaan haysanin waanu iska xaal astur baanu iska shaar yaroo dhaxantii suraaradii ka go-ay baanu sidano guryihii dib ugu soo noqon waxaanu arki jirnay wakhtigaas inamo reer xaafadaha ka mid ahoo iskuulka la qoray uu naga baxay annaga naga baxay oo yani da-da naga yar weynaaday oo iskuulka la qoray oo iskuulkii tegaya oo boqol jira ka soo caraaqa ka soo socda inamadaasi way soo quraacdeen shaar cad oo qurux badan oo la kaawadeeyey ayay gashan yihiin surwaal yaroo oo ah oo gaaban oo dhag la odhan jiray oo la kaawadeeyey ayay gashan yihiin buugagoodii bay gacanta ku sitaan xaggaa iyo iskuulkiiba u sii socdaan sidaasaanu u wada eegi jirnay markaase waxay ahayd xaaladayadu aanu odhan jirnay talow goormaad ka bixi doontaa goormaad xoroobi doontaa goor baad macallinkan iyo kabiirkan aada agtooda ka fogaan doontaa goormaad looxan looxan iyo qalinkan iyo khadkan aada jebin doontaa aad ka bixi doontaa oo sidaa hebel iyo hebel aada u dhaqaaqi doontaa iyo adagoo dhalaalaya oo dhabannada lagu saliideeyey oo quraacdii lagu siiyey oo dharkii lagu meedhay xaggaa iyo iskuulkii taasaanu ku fekeri jirnay hamiga iyaguna ahaa xorriyadda koowaad eenu doonayna wuxu ahaa inaanu iskuul galno iskuulkii oo already la ammaanay oo wadankii dhinac kastaba miyigii laga soo guraya dadkii oo qabiil qabiil loo qaybsanayo oo dadkii loogu tegayo geelii laga soo reebayo inkastoo geela dadka laga soo reebaa ay ahaayeen run ahaantii waa kaftanna hayga noqotee dadka ugu nacasan baa laga soo reebi jiray dadka lagu aamini waayey geela ayaa laga soo reebi jiray laba qoloba sheekadu waayada waa in la tabiyaaye laba soo raaci jiray mid xer buu noqon jiray wadaadada wada wareegayaa odhan jiray markay siyaarada ka qaataan reer miiga ayay odhan jireen miyadaan cid nagu darsanaynin aanu cilmiga idiin soo barno markaas iyaguna mid geelka geel looga looga maarmay iyo guriga looga maarmay onan kan sii kaxaysta maxamuud axmed calina isagoo maraiyo kuwii kale la midka ahaa ayay odhan jiray miyaadaan iskuulka waxba qoranayn markaasay baaraan baaraanoo ku ay fara laga qaadahoo geelna lagu kari waayey naylahiina lagu kari waayey waxna lagu kari waayey kaa kaxayso markaa mutacalimkii iyo wadaadadu raalliha iga noqdeene iyo xertiiba waxay ahaayeen labadii laga maarmay calaa kulli xaal xagga iskuulladii baa lanaga soo galay malcamadihii waa lana laacsiiyey diintii islaamka iyo qur baa hujuumkoodii koowaad uu abbaaray waxay ka bacdina bilaabeen iskuulladii in laga soo baxo ardaydii ugu horraysay ee soo baxday baa markiiba shaqo la siiyey markiiba mushahar bay qaateen markiiba xaafadihii aqal soomaaliga ahaa ee hooyadoodii aabbahood la seexan jireen way ka boodeen oo dee way ka weynaadeen markiiba waxay bilaabeen inay magaalada aqalla ka kiraystaan dhallinyartii is urursadaan intii meel wada shaqaysaaba ay maqsin kiraystaan surwaal iyo shaar gashadaan gurigii aqal soomaaliga ahaa ee markii horeba dee iska hal hal maqsinuun ahaa kuma noqon karayaan noloshoodii waa isbedeshay dhaqankoodii wuu isbedelay himiladoodii iyo fikirkoodii wuu isbedelay aragtidoodii way dheeraatay macallinkan ingiriiska ah ee surwaalka gaaban gashan ayaa hamigiisi iyo aragtidiisi iyo fikradiisu ay tahay ee quruxda badan ee cad ee iyo ardaygan agtiisa joogay ee nadiifta aniguna waxaan ka soo cararay ardaygii aniga ila mid ahaa ee khadku wada qariyey ee shaarkiisu wada qalfoofka noqday ee kaba la-aanta ahaa labadii baa isku miisaan noqday inankii markuu shaqadii helay ee la isurursaday waxa weeye reerkiina cunto in yar baa guryaha ugu noqotay inay qadadii iyo la ku darsadaan inta kale waxay bilaabeen muddoba waxaa bilaabmay in hablo la la kiraysto hablo wanaagsan oo nadiifa ah ay yimaadaan ee beriiska u kariyaan oo cuntada u kariyaan gurigana u nadiifiyaan oo waxoogaa yar ay iska bixiyaan iska ururiyaan aakhirkii hablihii in lagu dhiirado qaarkood leannoo dhaqankii diineed waa laga fogaaday hablihii in laga kala takoornaa laga kala fogaa waa kuwan ikhtilaadkii la dhiirigeliyey waa kuwan hablihii iyo inamo dhalinyara oo iyaguna ka soo goostay reerahoodii iyo hablo iyaguna ka soo haajiray reerahoodii laga yaabo sida badanna in rag odayaalo lagu qasbay guursadaan daraaddood ay uga soo carareen degaankoodii waa kuwa halkan shaqo shaqadooduna ay noqotay wax kaleo ka shaqeeyanaya ma jirtee guryaha inamadaasi ay caado u noqoto ay guryahaas ka shaqeeyaan guryihii inamadii isku wada akhlaaqii isku dhaqan maahee mid aflagaadeeye mid hoos u dhaliyo mid hablihii waa kuwa markaa fari fari ka gaadhay fari ha gaadhee waagii hore foolxumay ahayd inan fari gaadha waata ninkii wuu shaqeeyaa mushahar buu qaatay mushahar hadduu qaatayna reerkii gacan buu ku yeeshay odaygii miyi buu ka yimid magaaluu joogaa shaqa ma jirto baahi adduunyana way ku beerantay inankiisiibaa ka gacan sarreeya inankii wax xumeeyey waa ka is odaygii ku yidhi oday dee naga farsamee xaaladda naga astur halkii cadha iyo xumaan ay ahayd arrin ina la fara xumeeyey waa ta heshiis la galay maata ta allah astureena astura aan idin asturne waa ta zinadii iska noqotay wax iska dee waa inaan lagu gafay xaal baanu bixinay dhowrsanaantii waa ta halkaa ka dhimatay ikhtilaadkii markaa aahaartiisii bilaabay dhallinyartii waata lacagtii waxay ku samaysay garan weyday lacagtii ka badatay saddex boqol oo shilin oo waxa la yaalla wax lagu sameeya aan garanayn thaqaafad iyo dhaqan hore oo maalgelinnana may lahayn E, yani ka ugu wanaagsan waa ka aabbihii uu ku yidhaahdo xoolo inoo iibi ee waxoogaa xoolo ah laakiin miyigii waaba laga soo haajirayaa sida u muuqato maba jeclaba inuu miyigii wax ku darsado miyigii wax ka yimaada mooyaane wax kusii socday way yaraayeen inkastoo dad siimaanihi ay dibadda marka ka yimaadaan ay geelun iibsan jireen oo inan heblayaana ay guursan jireen guri labadarayaalaana ay dhisan jireen ciyaar gudna ay halkaa u tegi jireen oo himadoodu ay ta ahayd laakiin inankii halkan ka baxay ma jeclaanin inuu miyigii ku noqdo lacagtii markaa waxay bilowday wax lagu sameeyo eegara waayo waa tacadan dad ka yimaadeen dhallinyar ka yimaadeen kabacad iyo wax la yidhaahdo iyo xaragoon iyo koofiyadda halkaa saarayo cimaamadda halkaa saarayo xaragoonaya iyo waata la bilaabay sigaarkii in suuqa lagu soo daadiyo gaalkuna waxyaalaha uu samayn jira waxaa ka mid ahayd halkaa boqol jiraan garanayaa geedo dhul wada cagaaraba ahayd farday wada fuuli jireen galabtii way tegi jireen hablo yaryar iyo iyagoo ah oo fardafuulaya ayaanu arki jirnay daawan jirnay iyo siinga siinga weynoo isaguna hindi isaguna ugaarsanaya kuwaasaan meeshaa ku arki jirnay khamri baa la qaadi jiray khawaaja bis la odhan jiray oo halkan kambeni ahaa ayaa keeni jiray khamrigaasaa la qaadi jiro geedaha bicnic wax la yidhahdaa la samayn jiray waanu baxnaa khamri quraaradaha la furi jiray quraaraha ayaa la furi jiray waa la kaban jiray ama waaba la daadaadin jiray waa lagaga tegi jiray meesha yacnii hadda dib un baan u xusuustay wixii oo dhan waa lagaga tegi jiray nimankii dhaqan dhaqanka lagu muday ee irbadda lagu tallaalay ayaa iyagoo gabbanaya oo gaatan socoda ayaa geedka laga kacaba ay hujuumi jireen qaarkood geedka laga kacaba ay hujuumi jireen wixii lagaga tegey ay kaban jireen halkaasi ay ku bilaabantay bahashii balwadii iyo qununkiina ku bilaabmay cadanna laga yimid sigaar la yidhaha player iyo si muxuu ahaa abufaras iyo qasaacada lagu sitana la keenay iyo macawisaha dhaadheereesa loo seeray oo lagu xaraqoonayo oo konton xabadood ku jiro sigaari gacanta saa looga sito oo xabadda sigaarkaa laqa lagu xaraqoonayo lacagtiibaa dee wax lagu sameeyo investment meel kale la garan maayo waa la baray sidii ay u gelin lahaayeen un bahalkii consumtion wax la yidhaahdo cunidun cunidun iyo kharajgaraynun siyaasad kharajgarayna ah oo ah inuu hungurigu ka weynaado marka ka bacdina waxaa bilaabmay wixii kale la odhan jiray fanaaniintii iyaguna cuudkii iyo qalin bahalkii sitay kamanka sitay waxay noqdeen xaafadihii iyo guryihii dhallinyartu ka raysatay in la isugu yimaado oo sigaarka iyo qaadka saa umay cuni jireen sigaarka iyo dafka wax la yidhahdo hidhiidhiid bahal dafka la odhan jiray ay garaaci jireen markii dambena bahashii isruxruxidii carabta inay iyagu dhexdooda isruux ahaanoo qaarkood ay riwaayadaba noo sameeyaan oo ragga ayaa maili jiray dowrka dowrka qofka dumarka ah cumar dhuule nin la ohan jiray allah naxariiso uu dhintay oo timo waaweyn lahaa oo dhuubnaayo caato ahaa ayaa u badnaan jiray dowrka qofka dumarka inuu matilo marka dhiiranaan baa bilaabatay heesihii baa bilaabmay ereyadii lagu cabirayay caashaqa ayaa bilaabmay isu heesidiibaa haddana timid radio hargeysaa la furay waxaa bilaabmay haddana eh, hablo heesaya oo caashaqii ku hadlaya oo waanku jeclahay waan ku diiday oo balaayadii hadlaya oo wadankiiba wadankiiba wadankiiba maaha marka yacni dadkiina waxay jeclaadeen inay shaqaale dowladyadu noqdaan oo muuqaalkan iyo iyo surwaalkan iyo shaarhkan iyo sigaarkan iyo xaragadan iyo lacagtan ziyaadada ee wax lagu sameeye la kharash garaynayo ayuu mid kastoo hamigiisu noqday isaguna wuu ku bilaabay ingiriiskuna inuu tacliintiina macalin diyaana nin la yidhaahdo oo masaajid laga soo kaxiyo meelahaasna waana loogu keeni jiray iskuullada oo qaawan inuu qaawan yahay aada moodo liannu wuxuu la qaawiyey macawis yar oo khafiifa iyo shaar yar oo tacbaana ayuu gashe yahay nigisna ma sito markaa waad arkaysaa inuu qaawiya markuu xaggaa kaa maro kuma jiro liiskiisi kuma jiro magaciisu kuma jiro liiska macalimiinta local governmentka ayaa waxoogaa sadaqada siin jirtay oo aan xadidnayn oo bilba wixii loo doono macalinkaasi awood uma lahayn ardayda waa kii ku karbaashi jiray waagii aanu malcaamadda joogna kiina karbaashi jiray halkan awood ma leh annagaa ka adkayn annagaa naadirka ka dacweynayna naadir baa la odhan jiray ninka iskuulka xukuma naadirka ayaa laga dacweyn jiray macalinka wuuna saasuna waa la isugu kaayo yeedhi jiray ardayga iyo macalinka saasaa la isugu wada yeedhi jiray macalin dee ardayda iskuulkaa ka eriya hanadhabinin wixii aad ka qabto annaka noo soo sheeg marka muu lahayn awood daaqadda ayaa laga dhici jiray xiisada qur-aanka iyo marka la sheekooyin baa naloo keeni jiray iskuullada suudaan lagu soo daabacay oo luqal carabiyay ku daacnaan oo la odhan jiray arnaba arnabadaki iyo calibaaba eh, waa arbaciin casaakir iyo maxaan ku idhaahdaa sheekooyin macmacaan macmacaan oo siiradii iyo xaggaana lagaga kaxaynayo oo khuraafaad iyo ah, beytu saaxir iyo waan garanaya weli waan xusuustaa ayaanu loo akri jiray oonu ku jeclaan jirnay arnawaas iyo waxyaalahaasaa naloo akri jiray marka fikirkaygiiyo akhlaaqdaiyo maskaxdaydiio dhanba waa la wada yeeshay hamiga iyaguna wuxuu ahaa goormaad adna isbuulka ka bixi waagaa hore waxay ahayd goormaad ka bixi ka caradi ood ka bixi dugsiga iyo malcaamadan oo aad iskuulka geli markana waxay goormaad iskuulka ka bixi ood shaqaalo noqon ood mushahar soo qaadan ood mataqaanaa sidaasi sigaarka budh ka siin ood xaragoon oo aada socon oo aad hamadayadii iyo hamadii ummaddaba sidaasaa loo galay markii dambena waxaa bilaabatay dadkii markay weynaadeen ay mucalimiin iyo wax noqdeen himad siyaasadeed baa lagu abuuray himad siyaasadeed oo marin habaabin ummadda lagu marin habaabinayo oo marnaba caqiidadii iyo diintii xaggeedii inaynan u socnaan axsaab wax la yidhaahdaa loo furay hamoodina yaa rab dadii oo hamoodina xisbiyadii siyaasiga inaynu inaku furanay ma ma ahayn fikrad inagu aynu leenahay waxayd fikrad la dhistay waxaana kuugu daliila waxaana kuugu daliila calaamadihii halkaa ay suran jireen s y tii la odhan jiray iyo s m tii la odhan jiray labaduba waxay ka bilaabmeen waxay ahdo somali youth league naadigii dhallinyarta macnaheedu waxa dhallinyartii nooca ahayd aan idiin soo sheegay ayaa loo sameeyey meel ay ku kulmaan meel ay kilaab ah ku kulmaan somali youth league iyo somali national council bahalkii league buu ahaa markii hore s n l league iyaduna saasoo kale somali national league oo intellectualiska ah dadkii shaqaalaha noqday saddex iyo tobanka leegada lagu sheega saddex iyo tobanka mid kastaba hebel baan u aqaanaa halku ka shaqayn jirana waan aqaanaa aabbayaa caruurtoodiina waan iyo mid dhintiya mid noolba dadkii halkan ka aasaasayna cadan iyo baa laga keenay iyo hebel iyo hebel baa lagu garanaynaa afkaarta calmaaniga ah maaha afkaarka kristiyaanka ah afkaarta calmaaniga baa lagu beeray taxasubka siyaasiga baa lagu beeray xisbi keliya oo islaamiya damcay inuu soo galo soo galo oo qaahiro ka yimid ina sheekh muuse ina sheekh muuse ha ka yimid oo la damco in la sameeyo duulaan baa lagaga hortegay waa la caabiyey laakiin xisbiyadii kale waa la ogolaaday waana iyagoo mucaarad ku hadlayo af ingiriiska halkaa joogo ayaan waxba la odhan jirin waxaad arkaysaa in la daadahaynayo oo la ogol yahay ka bacdina xisbigii wuxuu dhalay wadaninimo wax la yidhaahdo caalamka islaamka oo dhanna intaasoo kale unbaa ka socotay intaa innaka inagu socotay caalamka islaamka oo dhanna way ku socotay taxasubkaa siyaasiga iyo afkaarta caqaa'idka lagu baabi'inayo iyo dhallinyartaa ka takoormaysa mujtamacooda iyo afkaartaas ku soo kordhaysa oo dhan caalamka islaamka way ka buuxday sidaasay ahayd waa tii sawirka sawirkeedii uba ahayd innaku waxaynu kaga rooneen waxaynu ahayn iyaga haqaafaad hore ayay lahayn masar oo kale iyo shaam oo kale iyo xadaarooyin badan bay lahaayeenoo soo jireena oo reer magaalnimada way ku sii horeeyeen markaa calmaaniyadii aad bay u gashay iyaga secularismka wixii loodhan jiray ee ah diinta iyo kala saar maxaanku idhahdaa diinta iyo siyaasadda kala saar situ aad bay u gashay oo iyaga dadkii kiristaaniga miishel caflaq nin walaalkiiyo ayaa xisbiyadii ugu horeeyey ka abuuray suuriya kabacdina libnaan ku faafiyey kabacdina masar iyo meel kastaba xisbulbacdi alcarabi iyo waxyaalahaasoo dhan wada abuuray axsaabtaas qoomiga ah ee lagu dilaayo waxdadii islaamiga ahayd ee caalamka islaamka u taalay ee aan baasaboor iyo jawaas iyo waxbana loo baahan jirin ee ninku meeshuu doono uu iska degi jiray ninka usbekistan ka yimaada uu ciraaq iska degi jiray ee aan waxna la isweydiin jiray baa qowmiyaad alqowmiya alcarabiya alqowmiya ashirkasiya alqowmiya turkiya alqowmiya alfarisiya alqowmiya qowmiya um. halkana mabdac kaloo aynu ku kala qaybsanaa ma jirine wax la yidhaahdo xisbiga xisbigii baa laynagu kala qaybiyey oo xisbigan xorriyuu doonaya kana xorriyadiibuu gaalku la socdaa kaniguna saasaa dadkii taxasub baa yimid oo halkii kelmadii laa ilaaha illa allah iyo islaamka lagu mudadayay iyo waxba kama gelin ama cirka ugee ama meelkasige kol haddaad taxasubka ugu jirto fikradii caqiidadii islaamkaa waa lagaa soo saaray waana lagu yeeshay waana sidaa siday saacaddu sidaa u socotay wixii la xurriyad baa la qaatay xurriyadda caalamka islaamka oo dhanna sidaasoo kale wakhtigii loogu talagalay markuu gaadhay ee bislaaday ee dadkii lagu yeeshay ee maskaxdii la yeeshay ee masaroo kale culamo dad asar ah, ku soo koray oo yacni culamo wadaada aha ayaa baariis la geeyey sarboon bay tegeen university sarboon baa doctora ah ayuu ka soo qaatay daaha odayga muxuu ahaa magaciisii iyo ataaha xuseen kaana wuxuu ahaa nin azariya sarbon university baa la geeyey af carabi buu yaqaanay mabuu aqoonay af faransiis doctora wax la yidhaha baa lagu soo taagay doctor ka wuxuu noqday gabaygiisiiba dumiya diinta islaamka oo kale isagoo leh casriga cusub bilaaba wuu indhalaaya waa la dhegalaaya diintii waa laga xidhay noocaas iyo dad badan oo kaloo la mida ayaa wadankii masar waana caalamka islaamku sidaasuu isu saamaynayo ka masar laga soo bedelaa hargeyse la keenaya ingiriiska ka masar laga bedelaa suuriya la geenayay lanna dowlad keliyaba wada xukumaysay kolkaasuu shucuubta iyo waxooda say doonaan ka yeeli jireen marka ikhwaani fi lislaam cudurka ku dhacay caalamka islaamku waa mid oo waxa weeye caqiidada oo horta tashwiish laga geliyo laga fogeeyey xadaarada ilbaxnimada gaalada ay sheeganayso oo loo quxiyey markaa dullaanka macnaheeda maskaxeed marka lagu leeyahay waa dullaanku waxa weye maskaxdaaduu yeelanayaa sida maantaba maskaxdaada loo haysto oo welina uu sida u sii soconayo ee haddaba dullaanku ma islaamkuunbuu dullaan ku yahay mise bani aadamka oo dhan buu dullaan ku yahay su-aashii laisweydiin karaa waxa weeye duulaanku bani aadamka oo dhan buu ku duulaayahay yaa u aabbaa shaytaan ibliis oo ballankii uu galay ee ahayd dhinac kasta waan kaga iman doonaa hortoodaan kaga iman doonaa siaana yeeli doonaa waxaad aad dad ah, kugu mahadiya heli maysid in yar baad heli doontaa min cibaadi taasi ayuu fulinayaa marka bani aadam oo dhan ayuu duulaanku yahay tajasada markaa iyuu jidhkeedii iyuu ku jiray dadka kusoo dhexgalay wuxuu kusoo dhexgalay reer bani israaiil yahuudda qolada la yidhaahdo oo bilowdayba inay iyagu keliya isu qaataan inay yihiin alummad mukhtaara ummadii la doortay keligood dadka kalena ay yihiin bahaaim xoolo adigaygaa iyo ninka jarmanka waanu u sibanaa yahuudiga waxba xaq aynu leenahay ma jirno xoolahood xoolaheennu waa u bannaan yahay dhiiggeennu waa u bannaan yahay ribada waynugula maa iyagu iskula mucaamilina ribada adigase inay ku dhacaan oy ku dilaan oy ku baabi'iyaan waa waxay ku gaadha ilaahay bay ugu dhowaanayaan aniga iyo jarmanka cad sibay u wada leynayaan waxa weeye dadkaasibaa waxay isticmaaleen bahasha lacagta la yidhaahdo ayay aad u isticmaaleen oo waxay ka heleenna tuulooyinka ayay degi jireen badanaa dadka beeralayda iyo xoololayda feudal system wakhtigii la odhan jiray wakhtigii cahdigii intaan warshadaynta la gaadhin tuulooyinka la deganaa ayay dadka amaahin jireen si ay beerta u qotaan markaasay dalaga ka soo qaadan jireen markaasay dalaga markay cunaan ayay dadku amaah u baahnaan jireen markaasuu yidhi wax kale dahabkaagii keen aanu kaasii sii hayne kaa rahmee si aan wax kugu siino dahabkiibay ka rahman jireen dahabka markay ka rahmadaanna marka dambena way u sarifi jireenoo dee baahidoodii unbay odhan jireen amahadiibaa intaa kaaga gooday dahabkiibay urursadeen tuulayooyinka iyo magaalooyinka oo dhan kabacdina waxay fureen saddex faamili oo waaweyn oo rogel families la yidhaahdo oo jarman iyo ingiriis ahaa ayaa waxay fureen bankiyadan caalamka maanta ka jira ee rabawiga ah, nidaamka ribada ah baayic caalamka islaamka marka waxaa loogu jiheeyey bankiyadaas in loo furay oo ribadii ay isticmaaleen ribadii ilaahay inaga xaraameeyey ahayd dagaal ogaada haddii aad haddaad ribada isticmaashaan nidaamkii ribowiga ahba wuxuu nidaamkii iqtisaadkaa ah. marka caqiidadii waa laynaga baabi'iyey innaka caalamka islaamka isku mid unbaynahay caqiidadii waa laynaga baabi'iyey kabacdina waa laynaga baabiyey dhaqaalihii baa laynaga baabiyey yamxu llaahu riba wayurbi sadaqaat dhaqaale aan kubcaynin oon ilaahay la colyahay ayaynu ku dhisannay oynu daarahayna ku dhisnay oynu waxaynu ilaahay ma barakaynin caalamka islaamka oo dhan yamfaqu allaahu riba wayurbi sadaqaat nidaamkii islaamiga ahaa ee iqtisaadigahaa waa laynaga weeciyey accountan iyo xisaabiyo iyo profit calculating ee faa'iide iyo sharciyo waxyaalo iyo khasaare iyo faa'iide ayaynu galnay dariiqadaasaa jaamicadihii jaamicadihii baa haddana caalamka islaamka laga furay shariicaddii islaamka ee wax laysku xukumi jiray kuliyad baa laga barbar furay la yidhaahdo kuliyat alcuquuq ama kuliyadda looyarada soo saarta kuliyadda looyarada soo saartaana waxa weeye waxay ku penal code iyo sharcigaas ayay daafacaysaa shareecadda islaamka waxay ka baranayaan ma jiro looyarkii wuxuu noqday nin isagu u duula oo u dooda ka soo horjeedka diinta islaamka shareecada maxkamadihii baa laynoo sameeyey qaadigii baa xagga hoose la geeyey qaadigii baa la dallacsiiyey waa soo dedejinayaa qaadigii baa la dallacsiiyey maxkamada saraa lagu dallacsiiyey baa layidhi kitaabkii halkii buu kaga tegey xukunkeedii waxaad ku xukumaysaa benard coorkii baad ku xukumaysaa qodobka nambarka efel saddex saddex waa dallacay kitaabkii buu ka dallacay shareecaddii buu ka dallacay wuu weynaaday magacaa xamar waagaa waxaa la odhan jiray duudije duudijaangaale maxaa noqotay duud dijaanaha oo soo dishalayta qaadigaa may duud dijaanaha tahay oo duud dijo maxaa tahay haa kin baan ahay oo maxaad wax ku xukuntaa <laughs> wax sharciga internationalka kabacdina waa la baxay jaamicadihii yurub baa la tegey arday baa la qaaday doctoraadna loo soo wada labisay waa la soo wada noqday maxaad sidataa waxaan soo bartay international low oo haa maxay qaanuunka caalamiga ah oo haa oo aniga iyo ruushka isku caadami baynu nahay haa baa bani aadam human being international ka bax si yarood sahlan jaamacaddii marka innaka runaantii taiir inagumay lahayn badnayn inamada inaga takoormay ee kabacdia kolba surwaalka sii gashaday ee kabacdina qaadka bartay ee sigaarka bartay haddana balaayadii fuuqay ee balaayadii haddana xaafadihii furay ee dhiiraday ee waxaa sameeyey intaasi bay dhibaatadeennu ahay laakiin waata aan idin sheegayan idinka digaayo hadda markaynu waddanka ku soo noqonnay ilan xaqaa'iqiya waaqaca inaan ka hadlana loo baahan yahay aad baynu u wanaagsanayn waynu ka faa'iidnay burburkii waxaynu soo noqonnay sheekh cabdillaahi iyo kulligood ogyihiin intaasoo xufaadoo qur-aan xafidsan oo dhallinyar hargeysa saddex malcamadood baa yaraanta iyadii jirtay saddexduba waxay ahayd reer galbeed bay ahaayeen macallimiintoodu reer waqooyi wax dhigo qur-aan dhigaa ma jiri jirin sheekhii noogu horreeye noo yimaada ee ku abtirsada halkan ee wax noo dhiga waxaa sheekh cabdiraxmaan kaariyo ahaa oo isaguna etoobiya ka yimid waxaa kale waxay ashraaf iyo sheekhash iyo dad kale iyo macallin xabashi iyo kuwaas waxaa dagaalkii markii aynu ka soo galnay waddanka waxde dhowr kun oo dhallinyaro oo xufaad iyo quraa iyo diintii yaqaana ayaa soo galay waxaaynu ahaan jirnay dumarkeennu diric beer beer qariyo la yidhaahdo oo halku furan tahay oo shanta waar iyo waarka siigada la odhan jiro oon xamarna geynay oo gacmaha halkaas taagan yahay oo cawracawrada dibadda ay taallo ayaynu gashanaan jirnay waxaynu soo noqonnay waxaynu soo noqona inakoo xijaabku dumarkeennii gashan yihiin waa kuwaa weli wada xijaaban noocu doonaba ha ahaadee waa kuwaa wada xijaaban culamada qaarkood ha yidhaahdeen kasii weyneeya oo waa la gaaray iyadana insha allah waa kuwaa iyada xijaaban annagu waxaanu soo gaarnay iyadoo qaawan marka intanaanu alxamdulilah leenahay sheekhow intan ayaanu leenahay alxamdu lilah ee waxaan iyadoo lulaya xamarna waxay ahayd iyadoo weyna halkanna way soo gaadhay garayska intaasi u kas loo qaawinayo dhinaca oo bahalkii yidha halkaa soo hujuumayo oo dhallinyartii iyo iskuulladii iyo ololihii iyo balaayadii shuuciyadii iyo balaayadii intay soo gashay isdhex kale oo isdhex fadhiisa ingiriisku wuxuu naga tegay halkan wuxuu doonaba ahaadee iyadoon ardayda iskuulka ayna isku jirin hablaha iyo inamadu yacni weli wuxuu ka sii cabsoonayay dhaqankii islaamiga ee soomaalida ayuu kasii cabsoonay galariis iskuol baa la odhan jiro xaggaasuu ku yaalay ya xabuub waxay gashan jireen shaadir shaadir waxaan la yidhaha shaadirkan waa dharkan madow ee jilbaabka oo kale ee iiraaniyiinta iyo ay xaggaa shiicada laga soo qaado iyo shareer ayay qaadan jireen inantu halkaa dee marismaad garanaysa iskuolka markay tegeen intaasay gashan jireen markuu meesha geeyo odayba ah xaggaa ka yimid boqol jiro ka yimid markaasuu wuxuu arkay wax caynkaa ah leleh oo saa u sii jeeda markaasuu yidhi war waa maxay xuurtani mise waa hablihii oo dharkii inta laga siibay la tababarayo ciyaarsiiskii ilaan inakuna waxaynu iyagoo asuna bay naga tegeen ilaa meeshaa lagu qaaweeya sacuudigaan akhristay sida iyagana loo galay sidaasoo kale naag masriyadaba loo adeegsaday oo macallimadii ugu horreysay ee iskuullada caynkaasa gashay ee kiristiyaan ahayd tiibaa wax taariikhda markay ka sheekaynayso siday yani iyadoo cajuusada ayay ka sheekaynaysaa hablaha iyo sida gaaladu ay u tababari jireen marka ikhwaani fi lislaam waxa weye maanta waxaanu ilaahay burbur casa an takrahu shaan wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibu shaan wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu antum laa taclamuun burburkii meel xun baynu maraynay haddaynu kasii sheekeyno waynu ka yaaqsoonaysaa xaalaaan ah, maraynay hargeysa iyo meeshay marayn fakin street iyo xaaladda aynu ku jirnay iskufaanka zinada la isugu faani jiray heerka aynu gaadhnay ee dhallinyartii noocaas heerka ay gaarsiin iyo gabayada ay isu tiri jireen iyo hujuumkii in cabdilla xasan gabayadiisa intay bedelaan ay kusoo hujuum ku soo gurigii heblaayo annakoo caynkaasoo tobantobanahoo caynkaasoo wadhnayna oo qudnay oo cunnay oo qayilnay oo fuul waxyaalahay ku hadli jireen aqaafada iyo dhaqanka xun ee yaalay ee ilaahay naga burburiyey waa dadkii tacliinta hebel iyo hebel loo garanayo waa macalimadii waa aqoon-yahanadii dadkii yani ayaa gabaygaa ku hadlaya markaasaa la macaansanaya calaa kulli xaal burburkii ilaahay wuu inagu ridayo waynu tagnayoo saxraa layna geeyo geed cidlo ah baa layna geeyeyo aan odaygii iyo sodog iyo soddodii sii kala jeedsadeenoo ay fayteenunoo in isgaranayno meel ay ku kala garanaynin oo qaawan ayaanu tagnay waynu soo noqonay laakiin inakoo asturan oo qur-aankiina sidnoo xambaarsan waynu soo noqonay gaaladu ma mooga duulaankoodii ninkii hurdow aday kuu taallaa waxaan ka waagaa hore siyaasigaa la hujuubay oo wadaniye iyo wax lagu abuuray oo qowmiyaad lagu abuuray oo qabiilka ka dhigtay mataqaanaa codka ka dhigtay hebel hebel aan ii codee oo caaqilka intuu sameeye odhan jiray iisii ururi reerkii waan imanayaae doorashadii baa imanayse reerkii iisii ururi oo ree qabiilkii iyo qowmiyaddaba kii waxbartibaa keenay waynu soo noqonay wadaadadii allah daay ha daaye ololihii ay halkaa ka soo galeen bay wadeen tartan badan baa jiray xufaad qur-aan oo badan baa soo baxay masraxa ugu wanaagsan ee noloshu ee dhallinyartu wuxuu ahaa masaajidada waxaa soo bixi jirtay sheekh hebel sheekh hebel ku dayo sidau u fakiro siduu u labisto ayay hanka ayay noqotay madaaris baa la furay tarbiya islaamiya ka socoto madaariskii waxay noqdeen yani amara ayiba tartiib tartiib abow kuma moogi buu yidhi raxmadka gaalkii wuxuu yidhi kuma moogi ana <laughs> waad socotaa ana waan socdaa iskuul lo odhan jiray baraka barakaha baraka albaraka madrasad la odhan jira oo aada u fiicnayd oo dalka dhalinyarta dhalinyar muthaqafiin oo suudaan ka timid oo mutacalimiina l ayaa bilowtay oo ardayda la geyn jiray iyo kuwaasoo so waxaa la keenay iskuul la yidhaahdo blooming blooming kindergarden and primary school waa laga barbar furay ha liicdo doonidu walba dhinac ha liicdo ha liicdo ha liicdo madaariskii ha tirtiran meen secondary school af english ku hadlaya hala bilaabo tan ka bilaabo jaamicad hiblaayo calmaaniyadiibaa hadda la beeray la beeray la beeray ilaa facebooka aad ku arkayso what do you mean by god maxaad u jeedaa ilaahay markaad ka hadlayso who is your god waa dhallinyartii oo maanaan gaarin waagii hore intaa khasiisnimadii waxaa kalaha iska ahaatee laakiin xaggaa lama gaadhin calmaaniyada iyo kufrigan iyo laadiiniga lama gaadhin tiibaa maanta oo lolo xooga lagu hayaa adiguna warkan dee toosaynu isu eegnay wadaadkii baa la abbaaray lianna bartilmaameedka mujtamaca hagayey ee hanuuninayey ee tamaradan soo saarayey ee u qiiraysnaa diintiisa wadaadku ahaa wadaadkii xaggee laga laga abbaaray xaggii saddex wasaaradood had iyo goor caalamka islaamka waxa iska haystaa waa la haystaa magacbaha ku ahaadeene saddexdaa weligaa ayaa laha ilaa ma xorayn kartid haddaad istaa xoreena yani waa inqilaab i don't think u malaynba maayo inuu xoroobayo wasaaratu tarbiya watacliim wax la yidhaahdo neba magacaad sheega haddaad doonto wasaaratulisticlaamaad waxaad doonta waa yeela waa dhaqanka wasaaratu alcadaala saddexdaa inta kale waxaad doonto ku samee saddexdaasi gaalku kuuma ogola inaad adigu yeelato wasaaradda waxbarashada unesco iyo unishef ayaa maamula barnaamijkooda meel kastaba caalamka islaamka uneskada waxaa naloo keeni jiray waxyaalihii qaswiga fikriga waxaa ka mid ahaa barta soomaalida qoristeeda oo laynoo sahlay waxaa jiri jirtay luqal carabiya dad ku qoray baa jirtay oo aada wakhti u socotay xamar tii laatiinka ah ayaa laynoo fudaydiyey oo lacag lagu bixiyey waxayna ahaydna ka fogeyn luqada carabiga laynaga fogeynayo waana lagu guulaysta oo taybabkii iyo alaabtii la isticmaalayay ayaa laga soo buuxiyey magaalooyinkii markaas baa ba taaja taaja waan qoray ibtacadta can alislaam can alluga alcarabiya ka fogaatay tagtay sidaan uga tagnay waxogaaga yaree dhacay qabta ah ayaynu haddana dib ugu soo noqonay hadda waxa weeye gaalku isagu had iyo goor macluumaadkuu urursanayaa nuqtadu ducfigaaguu raadsanayaa kolba halkee tahay almaaniyadiibaa hadda aad secularismkii oo ah addiin masjidka ku reeb qur-aanka masjidka ku reeb manhajka tacliimiga ah qur-aanka iyo diinta waxaad ka dhigtaa adiga iyo waxoogaa yidho tarbiya islaamiya wax la yidhaahdo tarbiya islaamiya oo waxoogaa xadiia ah iyo waxoogaa aayado qur-aana ah iyo waxoogaa siirada iyo isugu soo ururiyo ardaygu saas yani macluumaad caama can iddiin tarbiyadaanu dhignaa diintaan dhignaa wadyo anaad ii sheegaysaa maxaad dhigtaan marka waxa weeye duulaankani macnihiisu waa maxay haswigu waa maskaxdaadaan yeelanayaa qoriga waxba kaaga qaadi kari maayo laakiin maskaxdaada markaa yeesho anaa ku hagaya ilaa aynu gaadhnay habartu inay tidhaahdo islaamtii miyiga joogtay tidhaahdo four four two six seven eight wey telefoonkaygu ee eh, hooyo ma taqaanaa four four iyo waxaan ma taqaanaa ma aqaana de waan maqlay four four two six one seven eight ilaa aynu gaadhnay waxaan idhi derbiyey ku qorayeen xayiisiisye meel ku qoraynaan kulli iskuulladii hortoodii education is a knowledge knowledge is a light educationku waa miyaad fahamteen waxaan idin leeyahay waa nuur tacliintu waa nuur kanuu u dhigayaa ugu qorayaa halkan hadda waa madaariskii iyo iskuulladii kanuu udhigayaa waa laba jir waa shan jir waa lix jir afuu yaqaanaa ma jiro aabbihiisana iyo hooyadiisa sodkaxaysna ma taqaano af ingiriis baa loogu qorayaa meesha primary school waa shalayto madrasad bu ahaa basaska waxaa ku oli jiray almadrasa caynkaa ah hiblaayo oo luqa alcarabiya markaasaad magaalada ku farxaysay markaad baskan oo hiblaayo berskan oo luqadii carabiga ku yaalo madrasa hiblaayo ololo aada arkayso inuu cad yahay inaad la socotaan iyo inaad la socon garamaayeen mar kalin baa la waayey ischool of tomorrow school of school of wadaadkiioo leh iskuolkaygu warma madrasadii baad sheegaysaa maya iskuolkaygu wuxuu ku baxaa afka ingiriisku ku baxaa manhajkayguna waa manhajkii ministry of education makaasaad qaadatay ha oo dee adeer risaalad baad xambaarsanay dee qoladaasna risaalad baa loo dhiibtay ma risaaladaadi baa risaaladii risaaladiisu adiga wariiatlambiyaa ahaa risaalad iyo risaalad baa qofka bani aadamka ah lagu kala kaxeeyey oo looltankan xaqa iyo baatilku weligiiba u jiraye ma risaaladii baad iska dhiibtay ma dhiib ma isdhiibtay ha wadankii iyo dalkiina hadda marka ikhwaani fi duulaanku haddaan isnaano ka hadalno yacni ujeedooyinkiisi iyo maqsaagiisi iyo amaradiisi iyo midhihiisi iyo aaaartu inagu reebay iyo raadku inagu reebay iyo dhinac kasta sidii loo hujuubay iyo mustaqbalka sidaynu u muuqana iyo ilaa aynu gaadhnay inaynu noqonno manhajkii waxbarashada aynu garan weyno muxuu inoo soo saaraa ingiriisku ujeeddu ka lahaa manhajka waxbarashada saddex nin buu soo saari jiray wuxuu soo saari jiray midka raaniya oo wuxuu isagu ku hadlaya qora mid turjubaana oo isaga iyo dadka u kala turjubaana iyo mid qarsoodiya oo si gaara ah uu rabaysta isagu oo kollejyadii iskuulladii la odhan jiray boarding iskuolka guryihii eh, iskuulladii loo hoyan jiray habeenkii si gaara ah iyaga loo loo wacyigeliyo oo ahaa kuwa mustaqbalka siyaasadeed waddanka loo doonayay in loo dhiibo waana ku guulaystay maskaxdoodiina la yeeshay karaanigiina waa la soo saaray turjubaankiina waa la soo saaray ee waxa weeye adigu xorowde caalamkii islaamka o dhan baan la hadlaya anuu halkan oo kaliya maa caalamkii islaamka o dhan tacliintii maxaa iska kaa bedelay ujeeddadeediinbay isbedeshay nooca oad wax soo saaraysaa maxay yihiin himiladaadu maxay tahay ardaydu boqolaal kumaan kun baa soo baxay baa lagu odhan soo qalinkii soo jebiyey way soo jebiyeen war maxaad u jebisay qalinka ha iska jebina qalinka qalinka inaad wax ku qorto ood ku fakirto ayaa lagaa doonayaa ha jebineen qalinka annagu qalinka markaanu jebin jirnay cadha iyo ciil baanu la jebinaynay oo waxay malcaamadii iyo looxii iyo qalinkii looxa duurkaa baanu isku jebinayno ka dhaqaaqnay adugna miyaad ka dhaqaaqday bahashii tacliintii aad jaamacadda soo baranaysa maxaa isaga jebinaysaa iska jebina waxa weeye jaamicad iyo waxbarashada laba shay baa laga doonayaa waxaa la yidhaha tacab soo saar oo mujtamaca wax uga faa'iideynaya ama beeraha ama biiro ama badda ama sanaacadda ama handasada ama waxyaala uga faa'iideynayo oo uu farsamada isagu abuuranayo shaqo abuuranayo shaqo create garanayo shaqo shaqo abuurayo waa inuu ilmaha ka soo baxaa u noqda noocuu doonaba haade iyo akhlaaqiyaad suluug dhaqan akhlaaq ninaan akhlaaqdiisu ayna fiicnaynna ammaanaba looma dhiibi karo ninaan akhlaaq lahayn oo meesha lagu soo rabeeyey waxaa la odhan jiray waagaa hore wasaaratu tarbiya watacliim tarbiyada magaceeda horreeya jirta haddana waxaa la yidhaha wasaaratu tacliim baa la yidhaha caalamka islaamka oo dhan waa lagu shubaa iyagii cajaladaba sibaa loogu wada shubo si loogu wada duuba laakiin tarbiyadii ma jirto dhaqan toosintii iyo dhaqanbedelkii ma jirto behavior change bay yidhahdeen tababar baan ku siina tababar baa kugu filan baa lagu odhaya kaale farsamo yaqaan baad noqod ha electrician halkan aan kugu barayaa waayarka sa loo duubayo sa loo xidhiyo dhaqaaq haya akhlaaqdii ma jirto waagaa horena waxay laba shahaada elementariga nala siin jiray waxa doonaba ahaato shahaadatu suluuk wax la yidhaahdo oo akhlaaqdii edabta laysku siin jiray iyo tatac waxbarashada ayaa lagu siin jiro laba jaa-isadoodba mararka qaarkood ardaydu qaadan jiray markaanu markaa ikhwaani waa ina manhajka waxbarashadu waa in ujeeddo ku qorshaysan wadanka jabaan maalan markii dagaalkii labaad uu dhammaaday ee i burburtay manhaj bay samaysteen manhajkaa ay samaysteen waa mid aan caalamkaba ka jirbuha waxay iskuulladii ka dhigeen guryaha gudahooda farsamadiibay ugu qaybiyeen halkaasay ka soo bilaabeen waxay ku abuureen caqiido ay soo nooleeyeen oo ah cibaadada boqorka ay caabudayaan kullu shay waa miligga marka taasi waxay ku abuurtay qowmiyad la yidhaahdo shobanism yani yani jaban booqa kullu shay iyo farsamadiiyo waa inaynu noqonnaa dadka wax kale aynu bagacaynu ku soo celin karnaa ma jirto waa inaynu tacab soo saarka caalamka aynu xukunnaa halkaasay ka soo bilaabeen sidii bayna u haystaan caqiidadooda ah jabaan fooqa kulli iyo dhaqaalihii oo ah jabaan the most protective ta ugu wax soo saar badan labadii cudood way ku quursheeyeen wayna ku soo baxeen dhaqankoodii caadadoodana lama dhexgeli karaayo walaa maraykankii ka adkaaday walaa cid dhexgeli wax ka duwi karaya ma jiro saaxiibnimadoo ka dhexaysa laakiin caalamka oo dhan diinta islaamka may duulaan ku yihiin kullu hindigii baa la dagaalamaya shuucigii baa la dagaalamaya de waxaynaan soo marin waxaynaan wakhtiguna inoo ogolaan eh, taiiru shuuciya shuuciyadu sida inoo gashay iyo marxaladii aanu soo marnay iyo dhaqankeena sida u burburisay iyo madaariska iyo iskuullada sida u baabiisay calaa kulli xaal maanta qofka la hujuumay ee hareeraha laga batay ee si kastoo laga gartay ee hujuumkan uu ku socdaa inuu isog yahay iyo inuu isboog yahay mooyaane waa wadaadkii badbaadiyihii badbaadiyey soo badbaadiyey ummadda ee maskaxdooda soo bedelay ee haswi fikri islaamiya ku beeray ayaa ka shub oo ku shub la yidhi ka shub ka daadi fikradooda waxa weeye ka daadi ka qub oo ku qub fikradaada haysato halkan dhig jaamicat hiblaayi jaamicat hiblaayi adiguna inankii jaamicaddii buu dhigtaa inankii iskuolkii baan dhigayey inantii yeelmihii waan kaxeeyo waxaan geeyey kindergaardankii baan geeyey weyse weyno sharaab iyona waan iyo waan u sii siiyey waxay soo barteen ma weydiisay waaban qayilaya maxaan weydiin alxamdu lilah alxamdu lilah halkaa insha allah habeen kale ayaynu sheekooyinka sii wadi doonaa kayfa siduu mujtamaceennani u burburay iyo taأhiirka qarbigu siduu ugu yeeshay in sha allah waynu wadi doonaa allahayna garasiiye xaqa ilaah inoo ilaaliya dhallinyarta mustaqbalku waa dhallinyarta allah inoo ilaaliya wadaadadana imtixaankay ku jiraan ilaha ku guuleeye imtixaan xun oo hujuum dhinac kastaba lagaga yimid ayay ku jiraane allah garasiiyo allah karsiiyo inay ka guulaysaan wa akhir dacwaana alxamdu